kulanka ka dhex tumee dhegeystayaal meel walbaa joogtaan kusoo dhawaada mar kale iyo barnaamijkana kulanka keene wiilkaygiiow hee ii soo tiri isbitaalada magaalada ku yaala soomaali sudaneys kow bes allaahu akbar war meeqaa tabeelaan laamiyada ku arkaayay abba matayaad rabtaa mise tabeelle tayo allay leh haba u labayn soomaali sudaneys somaali sudanes hosbital s s h brimer wolod waa bangi kula socdoo beesa ku hayee biilasha ku kudhiib oh, barnaamijkan saaxiibayaal waxaan kugu soo gudbinaa dhacdooyinka dunida ka taagan kuwooda ugu waaweyn qodobo dhowreed maantana ku maqli doontaan haddii alle idmo waxa ka mid noqon doona xiisada dhinaca diblomaasiyadda ah ee ka dhex aloosan dowladaha kanada iyo hindiya dadka jabaan oo loo aqoonsaday inay yihiin kuwa dadka dunida ku nool ugu faca weyn waxaan sidoo kale dehaynaa nin dacweeyey isbitaal xaaskiisa ay ku umushay wadamada ay ku yaalaan adduunka marka loo fiiriyo garoomada ugu waaweyn ee ay isticmaalaan ciidamada cirka waxaa sidoo kale barnaamijkeena qayb ka ah nin gabar uu dhalay dilay oo la xiray dalkaasi nigeria wuxuu doonayay markii horeba in wiil loo dhalo xubnihii joogtadiinoo ahaa warar gudaha dibadda ku saabsan iyo sugaanta ayaa sidoo kale barnaamijkeena qaybka ah kusoo dhawaada mar kale iyo kulanka keened halki kamadaafaaqoodhidibaa waasan haweeyaan isu sida dhula haweeyaan isu waa sida dhillooyahaan intuu laaniisaaga dhegay dhexda loogu salaam kol hadduu dhab naga yahay kala dhuuman mayne waxaagaa dhalaad noqon iyo kii dhaba jaceylkuwa halkii kama dhaqaaqo dhidaba waasan yaree kale ka mid ahaa waa codka macaan fanaanada ilaahay oo raxmadee xalimo khaliif mogool ayay ku luqeynaysa heestan daafuur bay noogu tahay barnaamijkeena kulanka keen maantoo kale sagaalka febraayo sida aad la wada socotaanba waa asaaska idaacadda kulmiya hada sheekada anaa wataye ninkii ugu cimriga weynaa dunida hadda ugu cimriga weynaa hee oaaaanyooosanoo haddana uu ku dhintay adeerow sheekada sheekada iiga dusow kumaanan odhannin dalka hindiya sowma ogid inuu hadda yahay dalka ugu dadka badan dunida waa ogsoonnahay oo dalka shiinahu hadda dhow koobka ka qaaday warba ninka uu loo diray eega warniyow nin aqoon badan baa tahay jaamacaday ka soo baxday dhegaysta daacadahoo barnaamijka kulanka knn baan ahay ma anaan garannin aqoon xo kaa dahsoon la socoshada caalamka madadaaladu waa kuu dheer barnaamijkuna waa kulanka k nnn isiiya sharaf ciheeda hohoyaday hadabidkahaa ku noolo ulmadu ka digriye cawiya subaho bulshadu ka waa hagaag saaxiibayaal waxaa la socotaan barnaamijka kulanka keenan idinkaga imaanaya idaacadda kulmiya magaalada muqdisho hirka fm waxaa sidoo kale lagala socotaan baraheena bulshada aynu ku bilownay maanta dowladda soomaaliya waxa ay dowladda qatar kala wareegtay deeq gargaar ah oo loogu talagalay in la siiyo ama ahayd deeq timir ah waa boqol iyo konton tan arrintan waxay kusoo beegmaysaa iyadoo magaalada muqdisho suuqadeeda laga waayay ama ay kusii araanayso timirta oo qiimaha la siistana aada ugu kacay dowladda qatar waxay sheegtay in deeqdan ay ugu talagashay in la siiyo dadka rayidka ah ee dhibaateysan islamarkaana ku jira xeryaha barakacayaasha iyo sidoo kale dadka kusoo laabanaya magaalooyinka al-shabaab laga qabsaday gudoomiyaha hay-adda maareynta masiibooyinka soomaaliya maxamuud macalin cabdulle ayaa warbaahinta kula hadlay dekada weyn ee magaalada muqdisho oo maanta deeqdan ay kula wareegeen iyo sidoo kale mas-uul ka tirsan hay-adda gargaarka qadar ee qatar jeeratay xafiiskada soomaaliya eh, maanta waxaan u taagannahay in aan tajsiinino eh, hay-had gargaar naga soo gaaray sanduuq alqadar gargaarka oo ah iyo tan oo timir ah ma aha gargaarka markii ugu horreeyey ee sanduuqal qadar oo uu soo gaarsiiyo dalka soomaaliya waxaa iska kaashan doona fulintiisa gargaarka hayadda qadar jaarat soomaaliya ee xarunteeda tahay soomaaliya iyo hayadda sodma yaa waxay iska kaashan doonaan fulinta iyo tanfiidka ee muxuu ahaa mashruuca waa kaalmo weyn oo runtii sanduuqa qadar fan ka yimiday dabcan ee eh, ummadda soomaaliyeed loogu talagalay waxaan halkan ka caddaynaynaa inaan sidii loogu talagalay eh, raashinkan tayada badan oo timirta ah oo xilli runtii loo baahnaa yimiday oo runtii dalku ay ka socoto dagaal oo looga xoreynaya cadowga oo ay jirto runtii roobab iyo daadad aan la filan karo inay yimaadaan maalmaha soo bisha soo socda iyo meelaha ka bilaabanayo oo runtii barakac ou hore u jiray aad iyo aaday runtii ugu mahadsan yihiin xilli adag oo culus ay nagu yimaadeen waan uga mahad celinaynaa waana insha allahu tacaala si wanaagsan oo ummadda soomaaliyeed ay runtii ay mingees gees ay ka faa'iido ayaan insha allahu tacaalaa u qaybin doonnaa hadda oo runtii barakac badan oo jira ay garab istaag noo muujiyeen dabcan fatahaadaha iyo xilli kastana aan ku tashanayno cododkaasi waa gudoomiyaha damaarinta misibooyinka soomaaliya maxamuud macali cabdulle ayuu ahaa waxaa ka horeeyay sarkaalka tirsan hayadda adda qatar jarity waxa ay magaalada muqdisho kula wareegeen deeq gargaara oo ka timid dalkaasi qatar oo timir ahayd waxaa noo soo socda warbixin ku saabsan oo gaar ah isbedelka gargaarka soomaaliya qaramada midoobey oo sheegtay in la baarayo ama la musuqmaasuqo gargaarka soomaaliya la keeno iyo midowga yurub hadda joojinaya isu kumeel gaara ah lacagihii oo dhaqaalaha ama gargaarka soomaaliya ku bixin jiray laakiin isla timirtan ayaan ku soconaaye suuqyada magaalada muqdisho maalmihii lasoo dhaafay waxaa laga dareemay inay sare u kacday qiimaha la kala siisto timirta oo qaaliyoodo kala go ayaana jira baana leeyahay warar hore soo baxay ayaa in inta badan suuqyada magaalada muqdisho timirta taalle loo raray furimaha dagaalka oo ciidamada la siinayay taasina ay keentay in baqaarada ay ku yaraadaan ama ay ku yaraato timirta mid kamida ah suuqyada lagu iibiyo timirta ayaanu maanta booqanay waryaheena cabdiraxmaan axmed gacal ayaana warbixinta nooga diyaariy waxaan maanta booqasho ku gaarnay xarumaha gaarka u ah iibinta timirta taasoo aan ku ogaanayno kororka iyo ka ganacsiga waxyaabaha gaarkaa ah sida timirta ay sameeyeen maalmihii ugu dambeeyey muqdisho waxaa maalmihii lasoo dhaafay si weyn looga weysanaa timirta taasoo ganacsato badan oo ka ganacsi jirtay ay ku sheegeen wax ganacsigooda dhibaato ku noqday qaar ka mid ah ganacsatada ka ganacsata timirta in ka badan sodomeeyo sano iyo tobanaan sano oo kenya la hadla waxay sheegeen in kala go-a marar badanba uu dhaco taasina ay sabab u tahay xiliyo ay gaar u tahay timirta in aysan soo gaarin muqdisho iyo gobolada dalka waxay tilmaameen hadda in si tartiib tartiiba ah ay kusoo laabanaysa timirta islamar ahaantaana ay qaali tahay ayna rajeynayaan in qaaligu ay ka baxdo markii hore badeecada timirta lacagihii ay joogi jirta ayaa hadda sare uga kacday waxaana taasi loo aaneynayaa kaloo go'i ee gashay timirta qaar ka mid a ah dadkan oo keenay la hadlana waxay yidhaahdeen Middle of بدي العقلش يا ولد انا بدي العقلش يا ولد timirta ayaa ka mid ah waxyaabaha ganacsatada horseedi kara horumar dhaqaale waxaana ka ganacsada ganacsato fahantay ku dhaqanka ganacsiga iyadoona dadka ka ganacsaday ay ku jiraan aqoon-yahano jaamacadeed kuwaas oo sheegay in faa'iido weyn ay leedahay timirta cabdiraxmaan axmed gaalaad mahadsan yahay haddii aan dib ugu laabano qaramada midoobana warbixin ay soo saartay waxay sheegtay in walaac badan laga qabo sida gargaarka soomaaliya loo maareeyo oo musuq maasuqa weliba arintan waxay keentay in gudiga fulinta midooda yurub ay ku dhawaaqaan in la joojiyay lacagihii ay ugu talagaleen gargaarka bani soomaaliya kadib markii ay soo baxday fadeexada ah in la nuunsado gargaarka barakacyaasha soomaaliya loogu talagalay saraakiil sarsare oo ka tirsan midooda yurub ayaa u sheegay wakaaladda wararka ee reuters in isu kumeel gaara ah ay u joojiyeen dhaqaalihii ay siin jireen barnaamijka cunada adduunka w f p kadib markii la ogaaday in la leexsaday raashinka gargaarka ah ee soomaaliya sanadkii lasoo dhaafay midooda yurub waxa ay sheegeen w ay u mariyeen soomaaliya lacag gaaraysa ilaa toddoba milyan oo doolarka mareykanka ah warbixin cusub oo kasoo baxday qaramada midoobay ayaa lagu sheegay in la baarayo musuq maasuqa lagu sameeyo gargaarka loogu talagalay barakacyaasha ku jira xeryaha ay degan yihiin dadka barakacyaasha ah ee soomaaliya warbixintan waxaa sidoo kale lagu sheegay in shabakado isku xiran oo ka kooban milkiilayaasha dhulka ay barakacayaashu degan yihiin booliska odayaal dhaqameedyo iyo maamulada gudaha ay si qasaba u qaadaan lacaga baada oo canshuur lagu sheegay kuwaas oo si qasab ay tahay ama ay qasabtahay inay bixiyaan hay-adaha samafalka iyo dadka loo gargaarayaba kooxahan waxaa la ogaaday inay ku goodiyaan ama ugu goodiyaan shaqaalaha hay-adaha samafalka inay dhibaateynayaan haddii aysan bixin lacagahan laga rabo ama ay jirdilayaan ama xataa ay xirayaan ama sidoo kale aysan mas-uul ka ahayn badqabkooda su-aalo la weydiiyey qaar ka mid a ah dadka barakacayaasha ah ayaa waxay ku sheegeen in laaga baada laga qaado marka raashin loo keeno mararka qaarna waxa ay sheegeen in laga qaato raashinka la siiyo iyadoo awood loo sheeganayo hay-ado ay ka mid yihiin hay-adda horumarinta mareykanka u s aid iyo hay-ado kale oo maxali ah ayaa iyana sheegay in laga qaaday lacago badan oo laaluush ah oo ay ku dhiibeen ama ay dhiibeen ka hor inta aysan qeybin raashin gargaar ahaa oo loo qeybinayay xeryo ay degan yihiin dad barakacyaal oo muqdisho ku yaala xogta ugu horeysay waxaa la helay sanadkii hore kii waxaana jira xadgudubyo ay geystaan ciidamada ilaaliya xeryaha barakacyaasha ay degan yihiin afhayeen u hadlay qaramada midoobay oo magaceeda layihahdo eri kanako ayaa sheegtay in xogyaha guud ee jamciyadda qurmaha ka dhexeysa uu amray in la baaro dhacdooyinka ka jira xeryaha barakacyaashu ay degan yihiin ee soomaaliya haweeneydan afayeenka ah waxay sidoo kale sheegtay inay shaqayn waayeen dhowr hab oo ay ku talagaleen inay ku dhimaan heerka musuq maasuqa raashinka gargaarka ah ee soomaaliya iyadoo loo marayo heerka diiwaangelinta qaramadii midoobay waxa ay sheegtay in soomaaliya ay ku bixisay lacag gaaraysa hal dhibic laba bilyan oo doolarka mareykanka ah tan iyo sanadkii laba kun kow ay ka faa-iideysteen in ka badan hal milyan oo ruux warbixintan waxaa sidoo kale lagu soo hadal qaaday in saraakiil ka tirsan qeybaha ciidamada sida milatariga booliska iyo nisa ay hay-adaha ku qasbaan inay xubno eheladooda ama qoysaskooda ka mid ah in lagu daro liiska dadka loo qaybinayo gargaarka waliba si qasabah mas-uuliyiinta dowladaha hoose ayay sidoo kale warbixintan sheegaysaa in si qasaba ah lacaga laaluusha uga qaataan horjoogayaasha xeryaha barakacayaasha ka inta aan loo qeybin raashinka si raashinkaasi loo qaybiyo ama loo fududeeyo lacagaha laga qaado hay-adahan amaba laga qaadaba waa hay-adaha gargaarka ah ayaa lagu sheegay inay gaarayaan ama ay u dhexeeyaan lixdan doolar ilaa boqoliyo sideetan bishiiba warbixintan waxaa sidoo kale lagu sheegay in qaramada midoobay hadda fadeexadan ay baarayso dowladda soomaaliya oo ka hadashana waxay sheegtay inayna baarayso fadeexadan cusub ee soo baxday weli waxaad dhegeysanaysaan saaxiibayaal barnaamijkeena kulanka keeneen cawiya subaho bulshadu ka dhex tumee cayaaraho sharciheedahooyada waa hagaag saaxiibayaal barnaamijka kulanka keenana dhegeysanaysaan idaacadda kulmiye magaalada muqdishona waa nagala socotaan hirka f m eeankmagatis markan waxaan eegaynaa magaalada new york waxaa ka furmay shirka caalamiga ah ee golaha guud ee qaramada midoobay oo sanadkan ay ka qeybgalayaan hogaamiyaal ka socda boqoliyo wadan oo shirkan ka ah waxaana sidoo kale shirkan uu yahay kii toddobaatan iyo sideedaad ee golaha guud ee qaramada midoobay ajandayaal ay ka mid yihiin isbedelka cimilada adduunka dhaqaalaha iyo sidoo kale dagaalka ama colaadaha dunida ka taagan oo kamid tahay arrimaha la xiriiraya ukraine dagaalka ka socda ayaa kamid ah ajandayooyinka shirkan qorshuhu wuxuu markuu furo xogyaha guud ee jamciyadda qurumaha ka dhexeysa inay ka hadlaan madax kala duwan oo ugu horeeya madaxweynaha dalka brazil dalka mareykanka ayaa xigi doona kadibna madaxda kale ayaa si xarfaha ay isugu xigaan ama waxa alfabetikalka loo yaqaano ayaa looga hadli doonaa oo khudbadaha loo jeedin doonaa azerbaijan haddii aan eegnana ciidamada dalka azerbaijaan wasaaraddeeda gaashaandhigu waxaay sheegayaan ama ay sheegaysaa inay bilaabeen howlgallo ka dhana ah argagixisada waxaa loogu yeero ay ka bilaabeen gobolka goonigosadka doonaya ee labada dul isku hayaan korna karabakh armania ayuu kala dhexeeyaa dagaal dowlada azerbaijaan oo hadda gobolkaas ciida maamusho xiisada ayaa cirkaas kusii shireereysa wararku waxay sheegayaan in labayo toban askari oo ciidamada azerbaijan kuwada booliska ka tirsan dad rayada lagu dilay kadib markii miina ay kula qaraxday dhacdo kale duqeyn xoog leh ayaana ka dhacday magaalada ugu weyn gobolka nagorno karabakh ee dalkaasi armenia oo ciidamada dalkaasi azerbaijan ay howlgala ka fuliyeen qaramada midoobana waxay ka digaysaa daadadkii ka dhashay wadanka liibiya inay xanuun ay sababaan xafiiska gargaarka deg ah ee qaramada midoobey waxay sheegay in dalka gaarahaan magaalada deerna layihaahdo oo ay halkii toddobaadka lasoo dhaafay daadadkii ku fatahay xoogooda u saameeyey in hadda laga caabsi qabin xanuun ay ka dilacaan sida daacuunka oo kale ilaa iyo kow toban kun oo qof ayaa dhintay dadkana weli waa la raadinaya meydadka ayaa weli wadooyinka laga ururinaya qaarna waa daadsan yihiin meelo banaanka ah meydadka intooda badan la dhigay waxaana laga fikarayaaba laleeyahay oo loo dhigay waxay tahay inbal dadku inay aqoonsadaan dadkaasi dhintay iilkoodii inay ku jiraan in kale tirada dhimashada ayaa laga cabsi qabaa inay sii korodho xaydar sheekh nin layihaahdo oo ka tirsan xarunta gargaarka deg ah ee qaramada midoobey ayaa sheegay in qiyaastii boqoli qof oo konton iyo shan kamid a ah ahaayeen hadda ay soo ritay xanuunka daacuunka kadib markii cabeen biyo wasaqaysan magaaladan waana taas midda ay ka digayso qaramada midoobey dadka ayaa loo sheegay in guryahooda aysan kusoo laaban ilaa dowladu ay dibadhis ku sameysama dibadhis lagu sameeyo isbitaalada ayaa laga sheegayaa in la geeyay dad hor leh oo xanuuno isore dadka qaar korkooda isbedel ayaa ku dhacay xanuunada maqaarka ayaa laga dareemaya qaramada midoobey waxay soo jeedinaysaa in dadka degan magaalada darna oo daadadku ay saameeyeen si gaara ah loogu gurmado lagana shaqeeyo sidii ugu yaraan guryahoodii dib loogu dhisi lahaa haddaba wadanka liibiya maxaan ka naqaanaa waa xubinteena wax ka bara wadamada caalamka ee toddobaadkan And now, the nations of the world. India, Pakistan, Burma, Afghanistan, Thailand, Nepal, and Bhutan, Cambodia, Malaysia, then Bangladesh, Asia, and China, Korea, Japan, Mongolia, Laos, and Tibet, Indonesia, the Philippine Islands, Taiwan. kulanti wanaagsan saaxiibayaal meel baa joogtaan kusoo dhawaada xubinta wax ka bar wadamada caalamka toddobaad walba xilligan oo kale ayaad kala socotaan knn toddobaadkanna waxaanu si gaara uga eegi doonaa waayaha dalka liibiya دمعك ما جاب ومكتوبك في الصوب عذاب دمعك ما جاب يا عيني دمعك ما جاب دمعك ما جاب ومكتوبك في الصوب عذاب يا عيني dalka liibiya waxaa loo yaqaanaa jamhuuriyadda liibiya waxaana uu ku yaallaa waqooyiga qaaradda afrika libiya wuxuu xuduud la wadaagaa dalalka masar suudaan jaad naijer aljeeriya iyo tunisiya dalkan waxaa sidoo kale mara badda mediteraneanka oo afrika yurub ku xirta baaxadda dhulka libiya dhulyaqaanada waxa ay ku sheegaan inuu dhan yahay hal dhibix siddeed milyan oo kilomitro isku wareega waxaana loo aqoonsan yahay dalka afraad oo afrika oo dhan ugu dhulka weyn iyo kan lix iyo tobnaad adduunka oo dhan sidoo kale waa dalka tobnaad ee haysta kayd shidaal adduunka oo dhan magaalada caasimadu ah waddankan uguna weyn waa triboli oo ku taalla galbeedka dalkaasi waana magaalada dadka ugu badan ee liibiyaanka ay degan yihiin magaalada labaadna waa banqaasi oo dhanka bari a dalkaasi ku taalla calanka dalka liibiya wuxuu ka kooban yahay midabada casaan ama guduud madow dhexda ku yaala iyo cagaar qaybta hoose ah dhexdana waxaa kaga taalla biliyo midabkooda cadaan yahay tirada dadka liibiya u dhashay waxaa lagu qiyaasaa ku dhowaad toddoba milyan oo qof lacagta dalka laga isticmaalana waxaa la yidhahdaa libiyan diinaar taariikhda markaa dib loogu laabtan ahaa sanadka kii dadka liibiya u dhashay waxay tiri gaarayeen gaarayeen milyan oo ruux halka kiina ay ahaayeen milyan oo ruux dadka liibiyaanka ah waxay isugu xiran yihiin habbeeleed waxaana ka jira waddankaasi qabiil marka liibiya la joogo gaadiidku waxay isku dhaafaan dhanka midig luuqadda looga hadlan dalkanna waa af carabi gaar ahaana lahjada berberka la yidhaahdo libiya waxauu madax bannaanadiisa markii ugu horeysay ka qaatay talyaaniga oo gumaysan jiray bishii febraayo ingiriiska iyo faransiiskuna waxay ka baxeen dhammaadkii iyoyonkii hogaamiyihii mucamar al khadaafi ayaa afgembi ku qabsaday talada dalkaasi sanadku markuu ah kii waxaana xukunka xoog laga tuuray sanadkii labadakunkii oo asagaba la dilay dadka taariikhda qore waxa ay sheegaan in magaca liibiya uu ka yimid gariigii hore oo uu aqoon jiray dhulka uu niil ee waqooyiga afrika ku yaala waxaana magacaasi loo yaqaanay ilaa talyaanigu uu qabsado sanadka liibiya xukunno kala duwan ayaa soo maray waxaana ka mid a ah boqortooyadii barbarka oo xukumi jirtay dalal ku yaala waqooyiga afrika roomaanka oo qabsaday qarnigii shanaad isbayn oo ku duushay dalkaasi iyo boqortooyadii cusmaaniyiinta oo qabsatay sanadkii kii qarniyadii siddeeyo tobnaad iyo sagaaliyo tobnaad waxaa ku dagaalamay cusmaaniyiinta iyo berberiyiinta oo ah qowmiyadda ugu badan ee dalkaasi dega waxaana uu socday dagaalkaasi ilaa talyaanigu qabsado sanadkii labada gobol ee kala ohan jiray italian tribolitania iyo italian seren Karnaeka ayaa la mideeyey intii uu socday dagaalkii labaad ee adduunkana libiya ubuc buu ahaa hardankii dowladihii waaweynaa ugu jireen inay qabsadaan dalalka ku yaala waqooyiga afrika wakhti badan ayaana arrintaasi geliyeen dadka taariikhda liibiya xusta waxaa ka mid ah hogaamiyihii la ohan jiray cumar mukhtaar maxamed oo hoggaaminayay halgankii gubanimadoonka ee looga soo horjeeday gumaystihii talyaaniga dalkaasi haystay cumar mukhtaar oo sidoo kale lagu neenaasi jiray libaaxii dhulka lama lamadegaanka ah waxa uu sidoo kale gumaystayaashii faransiiska ingiriiska kula dagaalamay dalalka jaad iyo masar sanadkii ayay ciidamadii talyaaniga cumar mukhtaar qabteen kadibna meel fagaara ah ayaa lagu daldalay dalka libiya hadda waxa uu ka mid yahay qaramada midoobay ururka jaamacadda carabta ururka shirweynaha islaamka kan ay ku midaysan yihiin dowladaha shidaalka dibadda u dhoofiya obeg layidhaahdo iyo ururo kale liibiya waxaa ku yaala dhul weyn oo saxaraah ama lamadegaan ah oo heerkulkuna uu meel sare gaaro waxaanuu ku tiirsan yahay saxarahaasi ilaa xuduudda suudaan iyo masar xagga dhaqaalahana dalkan waxaa u diwaan gashan inuu dhaqaalaha ugu badan uu ka helo shidaalka oo dibadda u dhoofiyo waana dalka dalalka afrika ugu soo saar badan dhanka shidaalka marka loo eego saliidda liibiya barmilki waxay suuqyada caalamka ka joogtaa siddeetan doolar heerka shaqala'aanta dadka libiya waxay gaareen qiimeyn la sameeyey bartamihii sanadkii labada kun boqolkiiba toddobaatan sanadkii labada kun iyo tobankiina daraasad la sameeyey waxaa lagu ogaaday in siddeed toban boqolkiiba dumarka libiya ay shaqala'aan ahaayeen halka ragga shaqala'aantaana ay gaarayeen sanadkaasi boqolkiiba kow dalka liibiya sannadihii labada kun iyo labaiyo ilaa labada kun iyo saddexiyo tobankii waxaa loo dhoofiyey qamadigii ugu badnaa oo gaarayay qiyaastii hal milyan oo tan liibiya waa halka ay maraan tahriibayaasha doonaya inay yurub tagaan safar dhib badan oo ay ku maraan dhulka lama degaanka ah iyo badda ayay ugu sii gudbaan yurub oo ay ka galaan talyaaniga sanad walba malaayiin riibayaala ayaa dalkani sii mara waana meel ay dhibaato badan ay kala kulmaan dalkan dadka sida xoolaha oo kale ayaa looga ganacsadaa kooxaha dadka tahriibiyana lacag badan ayay ka sameeyaan dadka ay qabsadaan hay-adaha u dooda xuquuqda aadanahana liibiya waxay u aqoonsan yihiin dalka ugu liita ee xuquuqda aadanaha lagu dhowro dadka liibiya u dhashay intooda badan waa muslimiin diinta dalkuna waa islaam qiyaastii boqolkiiba sagaashan iyo toddoba ayaa muslimiina ah bulshada dalkaasi waxaana muslimiinta liibiya ay yihiin sunniyiin islaamku waxaa la aaminsan yahay inuu dalkaasi gaaray sanadka miilaadigu markuu ahaa lix boqol sanadku markuu ahaa lix boqol qabiilka barbarka oo ah dadka daga wadankaasi ayaa ku dhawaaqay inay qaateen diinta islaamka masjidka catiiq oo ku yaala magaalada cawjiila ee dhulka saxaraha liibiya ayaa kamid mid a ah masaajidda ugu faca weyne libiya ku yaalla masjidkan taarikhyahanadu waxay sheegeen in la dhisay qarnigii toddobaad dalkaasi hadda waxaa ka socda dagaal sokeeyo dowladda la aqoonsan yahayna waxaa weerar ku ah sargaal horey ciidamada uga tirsanaa tan iyo markii la riday xukuumadda kadaafi kii liibiya waxa uu lagu halagalay galay xoog leh dalka intiisa badanna waa u burburay xagga dhaqanka iyo cunadaba dadka liibiyaanka ah waxay la wadaagaan dadka dega dalalka carabeed iyo kuwa kale afrikaanka oo ay qayba ka haystaan raashinka xalaasha ah ayaana aad looga cunaa waddankaas dhanka cayaarahana ugu dambayntii inkastoo dalkaasi ay ka jiraan kooxo kubadda cagta ah horyaal gaarna ay leeyihiin haddana cayaartooyda qaranka liibiya waxay ka mid yihiin kooxaha awoodda badan ku leh afrika iyo carabtaba heerka qiimaynta xiriirka fiifana meel wanaagsan ayay kaga jiraan انسي من جدي ببغى الله الخاين سدي لعاد تحني لا تودي قلبي ذاب مجافيني من غير اسباب xubintii wax ka bara wadamada caalamkana saaxiib yaal intaas haynoo joogto waa hagaag xubintan lamidana toddobaadka dambe maanta oo kale ayaa dhegeysan doontaan haddii alla idmo dowladda hindiya ayaa dalkeeda ka eridisay diblomaasi sare oo dhashay dalka kanada kadib markii ra-iisul wasaaraha dalka canada justin trado uu soo jeediyay ama uu ku eedeeyay xukuumadda delhi in ay ku lug lahayd dilka hogaamiyo goosad ahaa oo zingazinga ah oo hindiya u dhashay marsi horeysan wasiirka arrimaha dibadda canada ayaa ku dhawaaqay in diblomaasi hindiya dalkeeda sidoo kale laga eriyey khilaafka sii kordhaya ayaa salka ku haya dilka hardiib sin ninjar nin la oran jiray oo ahaa nin u dhashay dalka hindiya laakiin haysta dhalashada canada oo lagu toogtay banaanka goob ay singazinguh leeyihiin juun bisha sanadkan trudew ayaa sheegay in sirdoonka canada ay ku raad joogaan eedeynta lagu kalsoonaan karo iyo xogaha lagu kalsoonaan karo ee ku saabsan xiriirka ka dhexeeya ninkaas dhimashadiisa iyo doorka dowladda hindiya ay ku lahayd hindiya ayaa si adag u diiday eedeymaha ku saabsan ama ra-isul wasaaraha kanada kasoo baxay waxaanay ku tilmaantay midaan caqligal ahayn oo dabcan laga leeyahay siyaasad waxay dowladda hindiya intaasi ay ku dartay in kanada ay muddo dheer gabaadsan jirtay argagixisada iyo xagjirinta khalistaan ama ururka khalistaan yidhaahdo oo khatar ku ah bay tiri ninkan ninjaar la wuxuu si hadda ka u sheegay ama si ugu ololeynayay in dalkaasi gobolka la yiraahdo bunjaab ee dadka singasingaha ay degaan uu hindiya intiisa kale ka madax banaanaado kulmiye news fm website iyo live stream maasha allah saddex geesoodka warbaahineed ee k knn kulmiye news network aasa ammaan iyo bogaad oo oh, oh, jacaylka ada iga asaahisa amaaliyo bugaas iga axadiyo xalaashii waalidkeeda asluubtiyo cashaxiyo idaaha baray ahadiyo xalaashee waalidkeed ashuubtiyo anshaxiyo idaaha baree orinimaadu noqotaa alayliyo alayle ayaan ayaan iyo nasiib leey baad noqotaa allayl ayaan iyo nasiib leeyey indhe iyo indheed jaceeli isku aragti weyaan u arkayey u arkayey kula tahay anta iyo indheer jeceel adiga ma jogtaa Thank you. war xoolo intuu aanaro dhibtaa lagu ilaabo lagu soo baxay iliiliyo war xoolo intuu aanaro dhibtaa lagu ilaabo lagu oombaxayayaad iiga dhiganto eegmada jaleecada indhahaa uroote ayaad iiga dhiganto eegmada jaleecada indhahaa uroote indha iyo inteed jacayli aragti weyaan u arkaye u arkaye makula tahay indha iyo indheed jacayli isku aragti weyaan u arkaye u arkaye makula tahay jacayl Thank you. yo salaam nolosheeda aayaha ka sokow ilaahay adigaa mas ah yaaree kale yaa kamid ahaa indhe indhe isjecel isoo aragta weeyaan cododka macaan fanaaniinta axmed inshaar cabdi olol iyo shankaroon axmed yuusuf sagal ayaa ku luqeynayay heystan oo eryadooda laga hayo habaan barre maxamed fiidow lentor wit iyo ka jooga adiga maahe oo ay qeyb ka ahayd dad badan ay ku xasuusanayaan weli kulanka kenana dhegeysanaysaan radio kulmi magaalada muqdishona waad nagala socotaane markan kusoo dhawaada xubinteennii maantoo kale maxaa dunida ka dhacay iyo lul maxamed aadan mahadsanid burhaan waa talaado taariikhduna waa sagaaliyo tobanka bisha sebteembar sanadka labada kun waa maalinta laba boqol labaad ee sanadka waxaana ka harsan sanadkan boqol iyo saddex cisho haddii aan laydmo dhacdooyinka maantaoo kale dunida ka dhacayna waxaa ka mid a maantaoo kale sanadkii labada kun iyo tobankii al-shabaab ayaa la wareegay qalabkii idaacadihii hoon afrig iyo capital foice sidoo kalena isla maalintaasi ururkii kale ee xisbul islaam ayaa la wareegay idaacaddii iyo telefishinkii codka nabadda g b c waxayna xisbul islaam ka bedeleen magacii iyagoo u bixiyey sawtul islaam maantaoo kale sanadii labada kun iyo labaatankii diyaarad nuuca maamulka qaada ah ayaa ku dhacday garoonka diyaaradaha aadan cadde ee magaalada muqdisho waxaana ka badbaaday dadkii saarnaa maantaoo kale sanadkii labada kun dhismaha garoonka diyaaradaha magaalada buuloburdo ee gobolka hiiraan ayaa qarax lagu burburiyey waxaana mas-uuliyadda weerarkaasi sheegtay al-shabaab maanta oo kale sanadka markuu ahaa lix boqol ciidamo muslimiin ah oo uu hogaaminayay saxaabigii khaalid bin waliid allaha ka raali noqdee ayaa furtay magaalada dimashik ee caasimada dalka siiriya maanta oo kale ee sanadkii kii boqoradii xilligaasi ee dalalka faransiiska iyo astriya ayaa kala saxiixday heshiis nabadeed oo lagu dhammeynayay dagaalkii labada dal u dhexeeyey muddo labaatan sano ah maanta oo kale sanadii kun sideed dalka new zealand ayaa haweenka dalkaasi u ogolaaday inay codeeyaan waxa uuna noqday dalkii ugu horeeyey ee tallaabadaasi qaada maanta oo kale sanadkii kun sagaal qaramada midoobay ayaa diiday in dalka shiinaha lagu daro golaha guud maantaoo kale sannadii tii jabhad hubaysan ayaa qabsatay talada dalka argentiin waxa ayna xukunka ka tuureen dowladii uu madaxweynaha ka ahaa juan baro ugu dambeyntiina maanta oo kale sanadka markuu ahaa kun sagaal boqol konton iyo toddobadii dalka maraykanka ayaa tijaabiyey bamkii ugu horeeyey ee nukliyar ka samaysan oo dhulka hoostiisa lagu tijaabiyo guud ahaana waa egayntaa xubintii maanta oo kale maxaa dunida ka dhacay markaana aan dib idinkugu celiyay burhaan diini iyo qeybaha ka harsan barnaamijka kulanka k n n waa ay mahadsantahay waryaheena luul maxamed aadan oo na xasuusinaysay qaar ka mid ah dhacdooyinkii ugu waaweynaa ee maanta oo kale dunida ka dhacay dalka jabaan ayaa noqday halka adduunka oo dhan dadka ugu facaweyn ay ku nool yihiin xilligan waxaana la sheegay in tobankii qof ee dalka jabaan ku nool ama u dhashaba ay yihiin siddeetan jir amaba da ay ka weyntaa tobankii qof ee ku nool ayaa balsheegay siddeetan ka wen yihiin ama siddeetan jiraan xogta qaramada midoobay ama xogta qaranka ayaa waxaa lagu sheegay in dadka wadanka jabaan ee boqoliyoshaniyolabaatanka milyan oo qof ah sagaal iyo labaatan dhibic hal boqolkiiba ay yihiin dadkoodu eh, dad dadka waa dad da-doodu ay ka weyn tahay lixdan iyo shan sano korkaas ayaa u yaala jabaan waxaa sidoo kale la sheegay waayihii dambe aada ula dagaalamaysay heerka sidii kor ugu qaadi lahayd heerka dhalashada caruurta oo aada ugu yar haddase waxaa loo aqoonsan yahay inay tahay meesha dadka ugu waaweyn adduunka xilligan oo wadanka ugu badan ay ku nool yihiin adduunyada kale marka loo fiiriyo tusaale ahaan wadanka talyaaniga oo kale waxaa la sheegay dadkiisa boqolkiiba afaradhibic shan inay dad waaweyn yihiin finland oo kale boqolkiiba sadexlabaatandhibic lix ayaa la sheega jabaanse waxaa la sheegay dadka da-doodu ay ku weyntahay shan iyo lixdan sano inay markii la xisaabiyey ay gaari karaan xataa boqolkiiba soddon iyo afar dhibic sideed marka la gaaro labada kun iyo afartanka sidaas waxaa qababaa leeyahay macadka qaranka ee cilmi baarista dadweynaha amniga bulshada ee dalkaasi jabaan marka jabaan waa meesha hadda dadka ugu da-daweyn dunida ay ku nool yihiin markan waxaad kusoo dhawaataan saaxiib yaal xubinteeni kalamaan waddani maxay kula tahay xalka soomaaliya afar nusafadaan war adna midnimada soomaaliya waa muqadas adna maxay kula tahay now war annagu horanu goonee aqoonsi baan doonayna adna habartayni ninkii arooso adeerkayna leewaaye war adna maxay kula tahay dowlad dhexe oo sal adag oo adna yaa minay xamar xisaab ku jirin waxaan dhihi karaahe adna maxay kula tahay boowe aa federaal inaa adeeray adigana qoondada dumarku waa geedka go'an war bal dadkan eega oo xaggeen loo kala socdaa war maxaad ula yaabaysaa dadku waa kala maane ow duceeyey allay leedahay warkalamaanay waxaa la yidhi khawaariijtu ciyaalkay dirto dulanka caadaystay oo bulshada ciqaabo wax badan cabayay dhiiggeeda inaan layska celin qaar rabo caashaqaa jire siyaasiyiintu inay cadow yihiin maanta la cadde baanimananmawardadkabaa ah, kala reebtwar maa kala reebtid maylikajeedajuusoblitirooboyolkubilaawaynaw waarmadayow somalilan maxaad ku haysataa warkalamaanay dalka iyo dadkeennaba dagaal lagu difaacayo diintuna ammaantaa socdoon duhur istaagayne duulkii nimanka hoosaasi jiray ee dabciga liitay dee markuu naga wado dibadda loo saaray u darsada shabaabkii amniga diidanaa jiray aryaadhaha meeqad dhehaysan shaki male inay lama shabaab wada shaqaystaan warbow hadda arrintu shaki waa dhaafto waa caddahaye dadka soshal miidiyaha iyo macajabintooda leeg iyo falowkaadu tahay waa tixgelin weyne odaygii shabaab wuxuu ku dhigay caalamka qiraye ismigiiyo hadhiin iyo markaan turubka baandheeyey aman komitiga fiiriy iyo sheeko kala maana afshabaab layaal baan arkaa soo bannaan baxaye siyaasiga bar lagu xantaa inay cantuugaane bannaankaa ka roon oo isagu aanad mullaqine intaasaan ku joojinahay ayaan taraarixine war aniguna waa isdheeraynayaae shabaab waxaa la yidhi war dhulbaxada caliga xoogga weyn waad u dhimataaye dhaawaca abguliday dhexba leeyihiine shabaabkuna dhulkay naga hayeen loogu soo dhigay aryawaaqlo waxaa la yidhi ninkii dhoof ku yimid baa geeridu dhibaysaa wakhtigii dhammaayo wuu dhaqaaqi doonaa war cabdulla waxaa kaloo la yidhi dhulkasow anigu melihi dalkasow anigu melihi war waxaad kalaad ka tagtay gumaystaha dhacaya geeridu dhibaysaa wakhtigii dhammaayo wuu dhaqaaqi doonaa war ma haysiina gobolka mudug degaanadii shabaab laga qabtay waa la mari laayahay maydkoodii baa waddooyinka yaalyaal baa la yidhi kuwa ay xabaalwadareed u sameeyeenna goddeer uma aysan qodina ciidda bisay ku xaareen baa la yidhi dabayshii markay timida ka qaadana bannaankay u soo baxeen baa la marka dadka deegaanka waxaan kula talinayaa inay maydadkaa iska aasaan ileen waajib diiniye eh. wareedhaha nimankaasi awalaysan iyagu ilmaha dhaline eh. hadday god unfa madaxa u geliyeen waa dadaaleen war kuwa nool ay godod u qodaane eh. kuwa dhintimiyaa godod ku leh warbawa guryahoodoo dhan wada god iyo geedah oo haddana waxaad ileedihiin joodari habeen kuma ladaan jiif allaa qabee jid markii la diidaa dagaal laysku jabiya wareedhaha anigu kuwaas inay jabaan waa jeclaay waxaa la yidhi lugninkii isjabiya isagaa koley ujiisiye warwarkaan hanaga dhex gelinina waxaa layidhi gobolka mudug khawaariijta afar meelood ay uga yihiin waxayna kale yihiin dumaayay dabagalo jawle iyo ris waana isu muuqdaanoo hal maalinaan laysu mari karaa wardumaaya maalin horaa lagu duqeeyo waxba kama joogaane intii kale nadiif ma tahay gobolka mudug warbow gobolka gagududna intay ka joogeen miyaan lagu dhaqaaqin hayay qarsha weeye qalbigu amunaga qarxa wah kuna teediina aryadhaha samigee cabdullana wuxuu yidhi how qawaariijtu waxay qaabaan qandho aan daawa qaadahayn qawaariijtu waxay qaabaan qandho aan daawa qaadehaynnw dee xaggee loo marinayaa dawada waranna waxaan maqli jiray bidaar madax gashaa waa waxaan laga bogsoohayn iyadiina waa beenowday oo dad badanaa timabeertay marka dadka bidaar daawo u keenay ma shabaab ay daawo u waayeen warniyow dhaqanxuma lagama dawoobo waa loo dhintaa maahane urmow shabaabku daawaalayna idinkaan u socon sababtoa ah in la dilaa ku filan buntland baanan taqaano soddon bay hadda maalin qoorta ka gooyeen war kalamaanay reer mudug haddii dagaal xaq elaka jiroon haada koobaadile ma dhaafayang miya sababtoo eh dagaal beelad oo booras askarisamayba ka socda adaadiyoonay aabudaagdhatiyo walina lugooyinkaya dadka aadi amaaro dagaaljo sii marohay war hatantii wakhtiga wakhtiga helii sababto hodhee weli eri doontaana in dagaal wiilal baa nooga bahay waana noogu dhimanahayaana wiilse kuma dhashe naga dhaafa baxasha naga daayi haddee inalmaadeereeyo naga daayiyo ertan fadaasana waalmadayow dagaalkan shabaab koonfur galbeed ma ka soo horjeedaa war adigaan fahmina maday dagaalbeeleedku ka soo horjeeday wuxuu ku yidhi wiil baa ku dhintoo dagaal warhoy wiil kuma dhashee dadyaho waalana isdilay wixii aad kala qabtaan intaad wadahadal furtaan walaaloobo tashada war madaxweyne ku-xigeenka galmudug caliciid oo hadlay wuxuu yidhi waa nasiib darra dagaalka beelaha walaalaha oo dariskaa dhex marayaa saakay sababtoo ah cadow aan waxba reebaynaan lala diriraya ubow labada beeloodba isagaa batelay buu dhex tago war horta labada beelood midii soo duushaaba dagaalka bilowday mid ay tahay faraha ku godana laleeyahay waar walla weynayso taa jirteen sidan waan naqaannaa sidanna waannu garana hadday gacaantu sidan tahay sirbay ciidhib kuleedahay warwaaqlo waxaa kaloo la yidhi hoos iyo ruqadabaa kala saara warwar jira cakaarow imaanna waa la yidhi warba waxaa kaloo layidhi waxaanad filayn iyo fallaadhiba kaa naxsho farbay kula xushaa war soomaali dagaal beeleed uma baahnee abwaan hore wuxuu yidhi fallaartii samada looganoo uunku filanayay halka ay ku fool leedaho fooda dhiganayso fidnawadaha waa inay dishaafaalka baas dhigay aryaadhaha mahadkaratay mugan qudbadiisa dhegansadhay war dhega ku xoog badnidaaniyo ubbow yaa ka duubay aryaa dhega xoog uma baahno nimanku waa jilceen warkiisuna calaacalow ahaayo dheganso muga warkiisa waxa iiga soo baxso suuqa bakaaraha xataa inaysan ka qaraabo karin dharcadna inya lagu daadiyo meel kasta loo fadhiyo haddee ilmihi warkiisa ii fasira sidaasay ii sheegeen <laughs> eebbaagoo aniguna ka manixin war cabdullow gabdha gurceel joogo caldheere iyo karataay ku gabyey waxay dhaheen haddaan niman hareed weyn la baxay gudiri hiighiigin alla ilaahe maryahan ku jirna gabdha kuma jiraan warbow doorashada buntland war kama haysaaniine ninkii daniya habay u cakreen tahaa la yidhi muddaxeleedkiisiina hadda saddex biloodaa ka dhiman geed timirkii lagu soo noqonayaa wargooj caddaanu kama sheekaynaya saciiddani mudkorosho baa u duugan baa la yidhi imaaraadka lacag kama keenin siciidow soo bax ma ku soo bixi diiday wardina asagaa mudakoroshga ka dagaalami jiray see dadka uga dhaadhicinaya bow jubbaland safiir bay kenya u magacowday hayehe bashiirow idinkuna ma jabuutiyaad u magacaabi rabtiin waar somalilan safiir baa u jooga etoobiya war galmudug iyo hirshabeelle safaarada ma laha miya iyay xiriir la leeyihiin waar waa qabiya qoraal war kuwaas anteenadoodu xamar ma dhaafto koonfur galbeedna haddii maday waa baxsada ayaa ka jawaabahaya aryaadhaha war ma haysiina saddex beri dagaala ah waxa uu ka socdaa shabeellada dhexe degmada mahad cadday agteera nimankii ana meelhowda ku go'doonsanaa la yidhi intii la duqay kara waa la duqeeye ciidanka iyo macaawislayda degaankuna intay ku gurguura kareen waa ku gurguurteen welina waa la raadgoobayaahaa la yidhi laakiin meesha waxaa la yidhi waa meel geeduhu si alla og yahay isaga kor baxeen dhulkuna waa ballaaran yahaa la yidhi hadda lamaba meelay iyo tageenay geed hoosta ka galeenaa la yidhi hadda sida bahal xoola kaa cunay in loo raadgoobay maraysaa war cabdulla webiga jiinkiisa nimanka ku dhuumanaya yaxaas xaggay ka maraan aryaxaad isu wareerihaysaa samigay cabdulla waa kii yidhi how malay baadu ka maagtayoon meelgaariinay la mid yihiin baadu ka maagtayoon meelgaariinay la mid yihiin war cabdullaw badda casmiyay soo gaadheen warbow nimanku ajabeena waxaan dhihi lahaa shabaabkii hanjabi jiray markay ragiis haleeleen iyagoo haraad qaba hadda way ordahayaan war bashiiroona arkay kabahay ka carareen hawdkaa go'doon looga dhiga habaqlahoodii bad baan galay iilahee badbaan galay iyo baaxad sooroon kundhada u fadhiiste war waxaa ka maraysaa ibixiyo ibixi iga bixi allahaayow sheekadu badweeye ibixi war kalmaanay warmaysiin waxaa maxkamad la soo saaray gabar qurux badan oo rag badan sigtay ragna laftooda ku waayay hadda shabaab ay aheedaa la yidhi kaaga sii darana rag ajaanib ka ah oo aan la dhalan oo aan qabanay guri la degnayd war waxaan maqli jiray rag baa sigtay oo ka nabadgalay warqaada ku baxay baa lagu yidhi war hadda nin walbow gabar qurux badan haddii aad aragtid eh. aad iskaga hubi war calaa kulli xaal eh. khayaanada muuqaal kuma xirnee eh. qofkaad la sheekaysanaysa iska hubi naw oo hadday calmatana caashaqa tixgeli war gabadha aabbaheedoo ceelasha degan niman xitaa aan qaraaba la ahayn guri la seexatay oo weliba la degtay oo haddana nolol la wadaagtay oo looga dhigay inay cibaado tahay waa indha adag tahay ninkii u dhowaadaase ka sii indha adag waar waxaan ka maqli jiray lakuukuulaastee mid kale warwar ma haysiine eh. hogaanka ciidanka xoogga dalka qaar ka mida ah isbeddela lagu sameeyey ma wixii dhacay ka dambeeye bowraad miyaa soo galay wartaa tikada isbeddelku ka mid yahay warwarkaan iga dhex gelinine eh. taliyahii ciidanka lugtu waa la beddeley eh. taliya ku-xigeenkii militarigana waa la bedelay ragga lagu beddelin waxaa la rajaynaya inay boorka ka jafaan hoosha socota hadday ka jafi waayana koley iyagana waa la beddeli doonaa war wasiirkii gaashaandhiga madaxaana furan ma la beddelay warbow ka rogo mid kale saar baa bilaabatay waan isagaaba saraakiisha la magacaabay u hambeliyeeyey wada shaqayn wacan war taliyaha xooga dalka ma la bedele mataqaanaa sababta loo bedelayo ubow yaa bedelay adiga miyaa horordahaya war madaxweynuhu weli magalmudug buu joogaa war safiirka cusube midooga yurub soomaaliya u soo magacawday madaxweynuhu furuntu uga guddoomay warqadii aqoonsiga war ra-iisul wasaare new york jooga xildhibaan ilhaan cumarow la kulmay war cunaqabataynta hubka ma kala hadlay wadayntan halka afya ma yiri hub iyo rasaas baan u baahannahay ma yiri war ma haysiina gudoomiya gobolka banaadir caddaan lixiyuu joogaa warbowa degmada ama gobolka banaadir baa ku soo daldheen horta muuse bixi ma qabtay waar guddigii komishanka xuquuqlisaanku magacaabay warbowa suuqa wajaala gubtay ma loo gurmaday soomaalay madow iyo caddaan uunku maamulay midnimiyo waxay doonayaan hiigsi meel kore idinkuna mashquul baa tihiin moog wixii dhacay dalka murugadaad soo badeen dhiigga lagu maaxshay miyi iyo magaalaba wixii isgarab yaallay inta ficil masayrtaan dhibtii kama masowdaane maantana maantana maantana malagii dilila midigtaan ku haynaa xubintii kale maan dhegeysateen barnaamijkan inadaa u dambeysa war mahadnaqayaa saaxiibada kala qayb qaatay barnaamijka toban diyaarine farsamo iyo dadkana dhegeysanayaba codka macaan fanaanka aweys khamiis heesoo ku looqaydin kaga tegaynaa ee nabadgelyo ka muday mid imoogeena ma xubbadeeda sideen ku miirsahaa mid imoogeena ma xubbadeeda sideen ku oo musaafuriyay iyo muuse kale mulaahi malaa'ig iyo nebi madadya owliyaa allah taajkii muxammad la dheelmiyey malakal jabriilkii oo musaafuriyay iyo muuse kalaamulaahi malaa'ig iyo nebi madad ya owliyaa allah intii meel mudane midigtayda qabtaa intii meel mudane qabta maqan yahay walayga maqan yahay cashaqiihiin martiqaaday ma dhaweehe ma dheere allaas jira meel allaas jira maan jeceel galay murug maan jeceel galay murug murug ma ka dhammaahayse dheerayse maxay nafteyda masiiba ku nooshahay maxay nafteyda masiiba ku nooshahay ah, ma tagaa ma jooga mise waa sabraa maclin ayuubaha ma tagaa ma jooga mise waa sabraa maclin ayuubaha ka maarmaaye malaas weynta रे मलेका सुगा मलेका सुगा मलेका सुगा मलेका सुगा वल्ल वल्ल मलेका सुगा मलेका सुगा